ku keena marka sharaxa ajmacu aayatin aayadda ugu kulminta badanoo ugu aruurinta badan fii mucaasharati naasi dadka la dhaqmidooda laqad fadala allaahu cibaadahu ilaahay addoommadiisa wuxuu ku abuuray calaa macrifati akari almucaamalaat mucaamalaadka intooda badan inay gartaan mucaamalaadka alkhuluqiyati dhaqanka loo nisbeeyey oo min xaysu alxusnu xagga wanaagga iyo walqubxu xagga xumaanta kamaa fadarahum siduu ilaahay ugu abuuray calaa xubbi alkhuluqi dhaqanka inay dadku jeclaadaan dhaqanka alxasani wanaagsan wa buqdi اlkhuluqi dhaqankiina ay nabcaadaan dhaqanka asayi'i ee xun ilaahi weynee subxaana wa tacaalaa addoommadiisa wuxuu ku abuuro dabeecad uga dhigay dhaqanka dadku ku wada dhaqmayaan intiisa badan inay fahmayaan dhaqankan waa fiican yahay iyo dhaqankan waa xun yahay ah, banu aadamka ku dabeecaysan sidaas daraaddeed qofka dhaqanka wanaagsan way jeclaanaya qofka dhaqanka xun waa nibxaanaya waa arrin ilaahay ku abuuray aarka dhaqanka wanaagsan dadku dabeecad ahaanay u fahmaayeen laakiin qofna shaydaana inta fitradii alla ku abuuray ka tirtiray oo ka fasahaadiyey aa xumaantu ka qaalibta qofna ilaahi weyna fitradii uu ku abuuray uu dhaqan ka dhigtuu ku dhaqma dadkuna marka labada qof durba waa kala fahman iyagoo xataa cilmi akrisan qofkan waa dhaqan wanaagsan waa fahmaaya qofka runta kula dhaqma qofka naxariista badan qofka wejiga furfuran qofka ahlu tawaaduca ee aan kibirka iyo isla lahayn markay arkaan waa jeclaanaya way jeclaanayaan laakiin qofka beenaalaha ballanka baxa badan mutakabirka isla macangegaa garmaqaataha dadku duba waa nacaya waa dareemaya waxaa waa qof dhaqan xumay leeyihi marka dhaqan wanaagga iyo dhaqan xumida ilaahay baa ku abuuray addoommadu inay kala gartaan way kala fahmayaan marka laqad fadala allaahu allah ku abuuray cibaadaw addoommadiisa calaa macrifati akar اlmucaamalaat mucaamalaadka inta ugu badan la garashadooda mucaamalaadka alkhuluqiyati dhaqanka loo nisbeeyey min xayfu اlxusnu xagga wanaagga iyo walquxu xagga xumaanta dhammaan way garanayeen sida badan kamaa fatarahum sida ilaahay addoommadiisa ugu abuuray calaa xubi اlkhuluq dhaqanka inay jeclaadaan dhaqanka alxasani wanaagsan wa buqdi اlkhuluq dhaqankana ay u caroodaan dhaqanka asayi ee xun wa bixasabi nasiibi اlmar'i marka qofka nasiibkiisu intuu la eg yahay min alkhuluqi dhaqanka xaggiisana uga nasiib ah ayay yaqrubu naasu dadku minhu u soo dhowaanayaan oo duuna ay ka fogaanayaan qof walba marka dhaqan wanaaga nasiibka uu ka haysto ay dadku u soo dhowaanayaan ama ka fogaanayaan dii uu dhaqan wanaagga nasiib weyn ka haysto oo ilaahay nasiib weyn ka siiyey dadku qofkaas waa u soo dhowaanayaan qownkiisay jeclaanayaan amarkiisa ay qaadanayaan qofka haddii dhaqanka wanaagsan uu ka tagana ummaddu qof walba waa nace waa ka fogaana qof walba waa ka carara waa ka carara xataa midka u dhoolla caddayna maruu ka tago waa lacnada wa bixasabi nasiibi اlmar'i qofka nasiibkiisu intuu la eg yahay min alkhuluqi xagga dhaqankana uga nasiibah ayay yaqrubu naasu dadku u soo dhowaanayaan minhu qofka oo yabcuduuna ay ka fogaanayaan fain kaana qofku hadduu yahay ayiba nafsi qof dabeecad wanaagsan qof dabeecad wanaagsan qofku hadduu yahay layin aljaanibi dhinac jilicsan oo qof mutakabira aan ahayn qof qallafsan aan ahayn ee qof jiljilicsan uu yahay oo dhinac jilicsan nadiifa lisaani hadalkiisu nadiif yahay markuu hadlayo ma caytamo ma canaanto waxa weeyaan hadal raxmadeedu ku hadla oo wanaagay nadiifa lisaani carabkiisu nadiif yahay ra'ayta waxaad arkaydaa hadduu saas yahay khuda naasi dadka tillaabooyinkooda tusaabiqu ayadoo ula soo tartamayda taxiyaatim salaamyaalkooda ilayhi qofkaas mar haddii qofku uu noqdo qof dabeecad wanaagsan dhinac jilicsan macnaa waxaa loola jeeda ahlutawaaduca ahlu tawaaduca carabkiisu wanaagsan yahay waxaad arkaydaa dadkoo salaamayay oo salaamta ula soo degdegaya fain kaana hadduu yahay qofku ayiba nafsi qof naf wanaagsan macnaha qof dabeecad wanaagsanaa loola jeedaa layin aljaanibi dhinac jilicsan waxaa loola jeedaa qof mutawaadica nadiifa lisaani carabkiisu nadiif yahay xumaan iyo cay iyo aflagaado aan lahayn ra'ayta waxaad arkaydaa khuda naasi dadka tillaabooyinkoodii tusaabiqu ayadoo ula soo tartamayda taxiyaatihim salaamyaalkooda ilayhi qofkaas xaggiisa wa bishra wujuuhihim wejiyaalkooda farxadoodana yusaabiqu wuxuu la soo tartamaa tasliimahum la salaamidooda qof walbaaba weji furfuran ayuu ku salaamaa baynamaa qofka oo dabeecadda xun qofku markuu salaamayo waa ka digtooye markuu la hadla waa ka digtooye wejigu waa kaduudaye maxaa yeele sidaaba lagu yaqaano qofkan marka qof loo weji furfurnaan kara maaha wa bishra wujuuhihim wejiyaalkooda farxaddooda yusaabiqu waa u soo tartamaa tasliimahum salaamtooda wa bahjata quluubihim dadka quluubtooda farxadoodu tusaabiqu waxay ula soo tartameen ishraaqata wujuuhihim wejiyaalkooda nuurkooda in wejigoodu uu markuu la hadlayaan u iftiimo wejiga faraxsan waa iftiimaa wa bahjata quluubihim qalbiyaalkooda farxadooduna tusaabiqu waxay ula soo tartameen oo ay ula soo dadaaleen ishraaqata wujuuhim wain kaana laakiin qofku hadduu yahay khabiisa dabci qof dabeecad xun awrasa wuxuu dhaxal siinahu qofka daalika dabeecad xumadu buqdan nacayb nacaybkoo filqulubi qalbiyaalka ku sugan dadka dhan way nacayo nabcaanayaan way nabcaanayaan wa lacnatan nacalad calal alsina carabyaalka ku sugan dadku way lacnaday war waa qof kayrla waa musiiba qofay ku dhacday wey qof kayrle maahan waa qof ahlu sharca waa qof mutakabira waa qof beenaalaa carabkuna waa caaya qulubtuma neceb ilaahay baa qulubta u dhiga wain kaana qofku hadduu yahay khabiisa dabci qof dabeecad xun awrasahu qofkaas wuxuu dhaxalsiina daalika dabeecad xumadu buqda nacayb nacaybkaasoo filqulubi qulubta dhexdooda ahaaday iyo wa lacnatan lacnad lacnadaasoo calal alsinati carabyaalka ahaatay haadaa qofkaas alladii waa qofka yuqaalu la yidhaahdo fiihi ru'yatu aragtidiisu nakatun waa dhaawac fil cayshi noloshayba dhaawac inaad aragtaa noloshaada dhibi ah, qofka dabeecadda xun waxa weeya nolosha dhaawacu ku yahy watacarufu garasho iyo barasho watacarufu isbaridda calayhi qofkaas la isbaraana nadaamatun waa shanlayto waxaa leeda maxaad u bartay maxaan bal isku baray isuma baaanaan oqoonin waa laga shanlayaa barashadiisa qofka dabeecadda xun waa tacarufu isbaridda calayhi qofkaas la isbaraa nadaamatun waa qoomamo iyo shanlaytu wa fuqdaanuhu qofkaas inaad weydaana raaxatu waa raax markaad weydo waa ku farxi aad leedahay ah, qofkaas kayrlaa ilaah nooganaga raa nooga raaxeey in annaasa dadku macaadinu waa usuul ilaahay isku si uma abuurin dadka isku dabeecadna kuma abuurna qofba sia alla uu abuuray waa usuul dadku in annaasa dadku macaadinu waa usuul tajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka ahaqiila qof ku culus cala nufuusi nafyaalka albaqiida ee la necab yahay ilalqulubi qalbiyaalka qof waxaa jira qofka uusan jeclayn inuu u yimaado inuu la sheekaysto haddii u yimaado waa dhibsana waxaad moodaa dab inuu ku taaga intaas uu dhegaysanaayo xataa waa iska sabraay maara kuma faraxsana la joogidiisa ah, kuma faraxsan dad saasaa jira ah, oo markuu hadlaayo waxa weeye waa soo socdaahe waa qof aan caqli iyo xikmad sheegima warkana soo gaabima ah, adigina naga aamus ma dhigi karti qof weyn marka waa un culays markaas hadduu laba daqiiqo kula hadla waxaad moodaa inuu laba sac kaa qaato ah, ilaa warku kuguma socdee ah, wax xikmada sheegima waxaan nuur lahaynu sheegaa hadalka soo gaabina ma garto ma garto marka dad culays dadka ku aa jira qofkaasoo kale marka intaad ka wareegsan karta waa laga wareegsadaa markii aad la kulantana waa loo sabraa mar hadduusan munkar ku hadlayn Ah, hadal iska malayacniya markuu sheegayo markuu munkarku alla waa laga joojinay laakiin marka kale waa la iskaga dulqaataa ilaa dadka dhan ma dhici karto isku si inay noqdaan ah, qof xakiim ah ma dhici karto dadku inay wada noqdaan marka qof culayskiisa xoogaa waa la iskaga dulqaata ina annaasa dadku macaadinun waa usuul tajidu waxaad ka helaydaa fiihim dhexdooda ahaqiila qof culus cala nufuusi nafyaalka ku culus albaqida la necab yahay ilaalqulubi qalbiyaalka watajidu fiihim waxaad ka helaydaa alkhafiifa qof fudud oo nafafyaalka u fudud alxabiiba oo la jeceliy waa qof waxa waya xakiim ah waxa dhacda warkana inuusan badin intuu hadlayo raxmad sheego markaas ila warad baa warka wado intuu hadlayaa lagu raaxaysana maxaa yeelay dhibba ka hadli ma soo ma jeedin wanaag unbuu sheega wuxuu sheegayana waa la fahma xikmad wey watajidu waxaad helaydaa fiihim dadka dhexdooda dal ixraaji dhibid mid u saaxiiba qofka wax uusan markaas u diyaarsan inuu ku qalqaalina waa ku riixa waa ku dhiba ah, dad ixraaj iyo dadka in la dhibo u dabeecaddu ay u tahay oo aan garan war qofkan waxaan ka daa kuma socdaane qofaan garanaa ku jira dadka ah, ixraaj u samaysan watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka dhexdooda dalixraaji dhibid mid u saaxiib ah dalixraajkaasoo yafiru uu ka cararo minhu xaggiisa alinsaanu dadka walxayawaan xataa xooluhu waa ka carara dhiblow ah watajidu waxaad kaloo ka helaydaa fiihim dadka man qof takaadu ay ku siganaydo addayru shimbirtu taxuddu inay ku degto calaa ra'si qof waxaa jira deganaanta iyo haybadda iyo raxmadda shimbiruhu madaxiisa inay ku degaan ay ku siganaayaan ahlu dhibba maaha marka iska daa banu aadana xataa shimbiraha usoo dumma wuxuu yidhi watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dhexdooda alarcana qof oo nacas ah alfarfaara ee war badan ah, xikmadna male warkiina tiradiu ka badan waa qofka culus waa qofkaas qofka ugu culusoo qofka u yimaada waa qofkaas qof aan xikmad lahayn arcanka waxaa la dhahda axmaq waa qof oo doqon ahoo aan caqli badnayn haddana ma garto hadalkaaga soo gaar marka waa iska wada iska daldala marka waa la iskaga sabraa mar hadduusan munkar sheegay waa loo dulqaata intaas yartaa laba daqiiqaad buu hadlaa laba saacil kula noqeen laga aamus lama yihaahdo naga aamus war ikhtiyaareed maaha ah, munkar qofaan ku hadlay waryaa naga aamus acuudu billah ah, kibir nuucay tuse waxay tusaydaa dadko dhan dadkan ilaaha abuuray kala duway kulligood inaad la dhaqantaa la rabaa ilaa wixii ilaahay caasinaya maahan marka inaad u sabri karto waay qofkaas ood waxba ma adan sheegina naga aamus iyo warkaagu qiimo male iyo lama yiraa marka ah, lama yihaahdo waa laga aamusa waa la dhegaysa waa gartay aa la watajidu fiihim waxaa dadka ka dhex heli oo aad dadkii ku dhex arkeen alarcana qof oo doqon ah alfarfaara oo war badan watajidu fiihim waxaad ka helay dadka dhexdooda da sakiinati xasilooni miduu saaxiib ah iyo walwaqaari haybad qof xasiloon degan ayaad ku dhex arkeen watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka dhexdooda alla'iima mid xun alqaasi alqalbi oo qalbi qalalan asaga dhan xumaan aad dabiicad u ah xumaan qof la'iin ah mid xun alqaasi alqalbi ee qalbi qalalan watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka dhexdooda alcaduufa mid naxariis badan cala almasaakiini danyarta u naxariis badan watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka dhexdooda almutakabira mid isla weyn watajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka dhexdooda almutawaadica mid hoos isku dhiga oo aan kibir iyo la tusino qof walba muslima waa la sheekaysaa waa la fariisana qofku iskala wenyaha aan la arag wa tajidu waxaad ka helaydaa fiim dadka asaa'ila mid wax weydiista almulxifa oo ku celceliyo shaxaad badan iidhib wallaanan kaa tegayn waxa wey wallaanan kusii dayn oo aan xataa mar iyo laba su-aasha boqol goor ku celinayo aad ku arki waxaasoo dhan inaad la dhaqantaa lagaa rabo waxaasoo dhan inaad la dhaqantaa lagaa rabo wa tajidu waxaad ka helaydaa fiihim dadka alcasiisa mid sharaf badan almutacafifa ee dhawrsi badan oo dhawrsada oo aan inuu dad wax weydiisto isku quurin iskuma quuro iskuma quuro naftu hadday dhibaydo dad saasaa ku jira dadka watajidu waxaad keenaydaa fiihim dadka alcasiisa qof sharaf badan almutacafifa oo dhowrsan watajidu waxaad keenaydaa fiihim dadka ashiriira mid shar badan mid shar badan alladii qofkaasoo laa yaslamu minhu uusan ka nabadgelayn axadun qof xataa waalidaahu xataa labadii dhashay ka nabadgeli maayaan qof waxaa jirtaa sharta qof ka nabadgala ma jiro nin aba aad muxaadaro dhigay su-aalaa la weydiiyey soddon shiiq aa la weydiiyey soddonkiiba waa ceebey kaas kaas ibliis waa shiikh hebelna ka hor kaas dajaal wa haye shiikh hebel meeshaan tafsiirku kaasoo khabiif wey kaas annagaa naqaan khabiif wey marka nin shiikaha ka hadla wuxuu yidhi waxaa ka nabadgalay kii un aan la weydiin maalinkaas qof ka nabadgalay waxaa jiray qofkii un aan la weydiinoo dadka ilaahay ka nabadgeliyey ah, laakiin kii dadku weydiiyeen ma nabadgeli ka war ah. marka qof waxaa jira shiriir ah oo labada dhashay hadduu arko markay socdaan waa dhaajina ah. waaba aqanin saas labada dhashay macallinka qur-aanka baray waa dhaajin hadduu arko macnaha arintii haddaad adigu xumaanta iska celi weydo daleecaday kuu noqon marka dambe markaasaad qof walba waa yase waa caaye waa dhaajine bal fiiri waa jine marka waa musiibo hadduu heerkaas qofku gaaro waa musiibo macnaha xumaantiyaaba dhaqan u noqoto hmm. inuu xanto dadka inuu caayo inuu yaso watajidu waxaad keenaydaa fiihim dadka dhexdooda ashariira mid shar badan aladii kaasoo laa yaslam uusan ka nabadgelayn minhu xaggiisa axadun qofna xataa waalidaahu labadiisi waalid ka nabadgeli maayaan alladaani labadii rabbayaahu soo barbaariyeen sakiiran xaalu ahaa wa tajidu fiihim dadka waxaad ka helee alkariima qof wanaag badan alraxiima naxariis badan alladii qofkaasoo laa tudaawicuhu nafsuhu aysan nafsiisu ka yeelayn calaa adiyati namlati quraanjo inuu dhibo ah, iska daaye qof waxaa jira wanaagga naftiisa quraanjo hadduu arko ma awoodo inuu dhibaato u geysto wa musiibo u arka inuu quraanjo dhinto waa ka istaaga ku istaagima hadduu arko ku dulkaashima waxa weeyaan naftiisaaba dhis isleeya xayawaanka maxaad u dulmin iska da inuu wa qof banu aadama muslima dulmiyo iska badda xayawaanka yaryar iyo ka weyn dhammaan wuxuu dareema inay addoommo alle yihin marka qof saas wanaagiisu gaarayaa jira wlmuminu qofka muuminkaa muuminka alxaqu ee iimaankiisu sugan yaho mu'minnimadiisu dhabka toon afka baarkiisa aysan ahayn wlmuminu qofka muuminkaa muuminka alxaqu ee mu'minnimadiisu dhabta tahay daa'imulyaqdati baraarugiisu waa joogto mar walba waa baraarugsan yahi naftiisu muraaqabo ku haya iyo waardiyo naftiisa ayuu waardiyo iyo muraaqabo ku haya wlmuminu qofka muuminkaa muuminka alxaqu ee mu'minnimadiisu dhabta tahay daa'imu lyaqdati baraarugiisu waa joogto baraaruga alkhuluqiyati ee dhaqanka loo nisbeeyey fa huwa qofka muuminkaahu saadiqu taxari dadaalkiisa waa mid ku run sheegaa liadaa'i xuquuqi gayrihi asaga kayrkiis xuquuqdooda uu guto inuu ku dadaalayo uquuda xuquuqdaasu calayhi korkiisa xaalay ahaatay xuquuqda dadka kale ku leeyihiin ee xayawaanaadku ku leeyihiin nooluhu ku leeyahay mar walba inuu guto ku baraaruga Ah, qof aad la ballantay qofkaas waa dulmiday ballankiisa iska ilaali haddaadan ballankii uga baxdo waa dulmiday qofkaan waxa wey xaqiisaan iska ilaali wuxuu u xisaabtamaa addoon allaa tahay waxa weyan alle intuusan ku xisaabin isxisaabin weeye noloshiisu noloshiisu saasay u noosha fahuwa muminka dhabtaa saadiqu taxari dadaalidiisu waa mid ka run sheegaa liadaa'i xuquuqi kayrihi asaga qayrkiis xuquuqdooda gudashada uu gudana uu ku dadaalaa calayhi korkiisa xalay xuquuqdaas tahay baciidu ladiya dhigidiisu waa mid ay fog tahay lah uu dhibo waxa weeyaan dadka kale mar walba dadka aan waxa weeyaan alla ka baqin qofka intuu u jeedo ama uu isleeyahay waa ku ogaa karaa intaasu iska ilaaliya laakiin qofka muuminkaa wuxuu dareemayaa alle caalimulgayb ah inuu baalacanayo mar uusan u jeedinu ogeyno ma jirto marka hal xaalad oo uu isleeyahay xaaladdaanaad fursad haysatahay wax qiyaan ama wax dulmi maba jirtaba hal xaalad oo uu fursad u haysto inuu wax dulmiyo maba jirtaba saasuu dareemaya xataa inahu qofka muuminkaa la yuxaasibu nafsahu nafsadiisa waa ku xisaabinaa calaa qishri اlfaakihati qudaarta qobkeeda qobka mooska yulqiihi inuu ku tuuro biariiqi naas dadka waddadooda ma dhici kar ah, waddada ku tuura waa qaracma wuxuu isleeyahay haddii qof ku istaago oo ku simbiraxdo ku jabo yaa loo haysta soo adiga maha ah, iska daa inuu waddada ku soo daayo tuba bullaacad ah oo waxa weeyaan dariskii iyo dadka waddada maraayaba ay dhibtoodaan iska daataas qof muuminu ma yeelo saas ah, daqiiqad kasta wax xisaabtama qofkan xabad moosa qobkiis ma awoodo in dhulka ku tuuro dariiqa kuma tuuri karo ah, laakiin maanta guryaheenu waa sidee dullaacad mid walba tubbaa ka soo jeeda oo wasaqda ka socota urkeeda dariska ka soo horjeeda dhan ay baabeen dadka wadada maraaya ay ku dhibtoodeen waxaa dhacdaa qofka gurigaas waa muslim waa tukadaa dareen male dareen ma garto dhibkaa maxaad uga jawaabi ilahi hortiisa ilaa nabiga sal اlahu alay slm wuxuu le wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin ilaahan ku dhaartuusan ilaahay rumaysnayn wallaahusan alla rumaysnay yuu yahay man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa waa qofkan deriskiisu dhibkiisa aaminka ahayn qof dhibkiisa wax dhibuu leeyahay derisku ka cabsanaya walluusan ilaahay rumayn soo ma jeedi marka qofka muuminkaa dhabtaahu waxa weeye iska da inuu bullaacda waddada ku soo daayo ama qashinka waddada dhigee xataa qof moos inuu ku tuuro ma awoodo xataa inahu muminka dhabtaa la yuxaasibu nafsahu nafsadiisa wuxuu ku xisaabinaa calaa qishri اfaakiha faakihada qobkeeda qudaarta qobkeeda yulqiihi oo uu ku tuurayo biariiqi naasi dadka waddadooda wa yucaatibu iska badaa qofka muuminkaa ee muuminka dhabtaa ah xataa qofka hadduu fiiriyo qof oo is idhahda fiiradaadiyaa la dhibsaday wadnaha la caruur adoon uu fiiriyey il kululu ku fiiriyey wuxuu dareema waryaa waa dulmid qof shaqaalaahu il kulul ku fiiriyey wuxuu isleey war waa dulmid ama ku dhibsada xaaskiisiiyuu indho kulul iyo carab ku fiiriyey war waa ku dhibsatay ama amaamalahi aad ku ceebowda saasuu dareemaya qofka muuminka wayucaatibu wuxuu ku dagaalaa ku canaantaa qofka muuminka ah nafsahu nafsadiisa wuxuu ku canaantaa cala nadrati fiirada allatii fiirada yata'adaa uu ku dhibtoonaa minhaa fiirada yatiimun qof agoon ah ow qaadimun qof u oo shaqaalo u ah ow zawjatun qof xaaskiisii wa yuxaasibu muuminka dhabtaa wuxuu ku xisaabiyaa nafsahu nafsadiisa calaa riixin kariihatin calaa riixin ur urkoo kariihatin la naco urkaasoo tu'di dhibayna jaaruhu dariskiisa wax dhibaya bullaacad ha ahaato qiiq inuu ku shido iyo dab uu ku shido wax weyn qofka muminka naftiisa waa kala xisaabtam arrintaas waana ku canaantaa hadday ka dhacdo waana raalligelin uu ka baxshaa iyo cafisuu dalbadaa eh, anaga gurigeenna wax ku samaysane anigu yaa gurigaaga maan imid ma yidhaahdo ah, gurigaaga ma bannaana inaad ugu intifaacdo ku nacfido intifaac dhibaayo deriska ma bannaana ah, haddii guri yaroo hoosay degayin deriska adna dabaqaad degantahay daaqadda inaad ka fiirdaa ma bannaan ah, waa xaaraan macawradooda daalacani yaa kuu baneeyey ah, marka gurigaaga ku nacfi laakiin nacfiga shardi waxaa inuusan deriska dhigin ayu nacfi kastoo deriska dhiga waa kaa xaara ah, cayaaraad ku qabsatay waxa weeyaan qaaqdaad ku haydaa habeenkii ama muustiqaad ku dhegaysanaydaa deriskii waa la seexo waayey qaaqdaas baad haydaa ilaahay waad ku caasinaydaa waar gurigaaga ilaahay baa ha ku caasin wixii xalaalana ha ku dhigin deriska hoos ku gaabso maxaad u malaynayda hees iyo qaylo iyo buuq nabigeenna suuban salى اlahu calayه wasalam laba ninoo salaatuleyl tukayda oo kanuna qur-aanka kor u akrina kanuna kor u akrina u ark markaasuu yihi laa yuudi bacdukum bacdan biqur'aan wara qur-aanka isku dhiginina kullukum yunaaji rabba qof walbaaba rabbigiisu la kooda qof walbaaba rabbigiisu la kooda waxa weyaan gabalkiin kolka kale qur-aankayuu ku dhigi ilaa qofkaanu waa tukana qur-aanu akrina salaatuleylu ku jira haddii mid kale halkan kala qariyo qur-aankiisiu ka waswaasa qur-aankii maba fahmayo waa ka qasmaaba ka waran haddaad inta makarofon toddoba saaco habeennimo u rakibto waxa weeyaan salaatuleylka tahajudka aad waxa weeyaan makarofon shan kilomitir isku wareega ka badan gaaraya oo qof hurdi kara uusan jirin oo masaajidda xataa aan lagu tukan karin dariska kulaa oo qof waxa wey dumarkii guryahooda ku tukanayeen salaadu ka qasanto ayu diin waa diinkee subxaan allah Ah, war qur-aanka isku dhibinina unagu leey qur-aankii haddii qof kale ku dhibtooda hadduu dembi noqonaa hees iyo muusiqa dad ku shita ka war ah, raqaylo ah. ya ay xadro kulli wax kastoo hadde qur-aanba haddii la diiday munkar kale munkar kale ma la ogola kara waxaa mar kasta igu soo dhacaa guri weyno halkaas nin jiran oo yaalla aan soo boq marka qur-aan cadaan ku akrina waa ka teg wadaadada dariska lahayn gurigiisa marka ninka masaajidaa ku dhegan wax dariiqa oo halka mitira u dhexeeya marka waxay idhahdeen ninkan shalay waxaa soo boqday mu'adinka masaajidkan marka markuu soo boqdo yidhi bal waran markaasuu yidhi dhibaato aan adiga ahayn hadda ima haydo wax dhiba waxaa iigu darankaad adigu igu haydo waa mu'adinka masaajidka dariska markaasuu yidhi an waxaan kaa baasha uragu waa xanuunsanahay xagga madaxa xanuun ka jiraa dhakhaatiirtii markaa u tegey waxaa la yidhi nasiinaad u baahantay iyo hurdi qof xanuunsan waad aragteen maalintii wax badan hurdima fiidka hore hurdima marka xoogaa dhiiggu qaboobo hawaduna ay degto oo toddoba saacnanimo la gaaro inuu gamca dhacdo sideed saac afartan iyo shan daqiiqu marka uu qabsana microfonka muadinkaada sideed saac afartan iyo shan daqiiq hal daqiiqo dib uga dhici ma albaabadana waa u xihan yihiinoo wakti masaajidka dad soo gelaya maaha markaasuu shicir iska qabsana abuu iska qabsanaa gabayu iskaga soo dhegaa shicir kaluu ku soo dhegaa mid kaluu ku soo dhegaa waxa weeyaan si oo qatar malaa waxaa dhici kartaa an kilomitr ninkaas waa noo jiraa annaga waa maqanay hawadu marka degan ka warran ninka guriga la degan marka wuxuu saacadda aan hurday aad makrofankaas ugu rakibi marka musiibo iiga kaa daran ma weli wuxuu yidhi qa'iladan sheekh xasan caddaa igu ogaayo iiga dhintanoo sida u qayliyaayo ilaa aan dhintana waa qayliyaahe si kale allah kuugu gargaaro taa day maayo tan waa isku qorantiinku bal fiirma waxaasa fiiri waar masjidkii ninkii joogay bilaahi calaykum waa ninkii la rabay dadka inuu ugu naxariis badnaado waa ninka la raba dadka inuu asagu tababaro oo bulshada ila ninka imaamka iyo muadinka waa dadka dhamoo xaruntii iyo markaskii diinta haya oo la raba dadka ayagu naxariista isku turidda isku naxariisashada waxa weye isku sabridda inaan la ysdhibin waa dadka la raba dadka inay ku wacyigeliyaan asagiyaa dhiba ka war marka inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka ilaahay in looga cabsado wey arrimahaasoo dhan wayuxaasibu qofku wuxuu ku xisaabinaa nafsahu nafsadiisa calaa riixin ur kariihatin la dhibsado kariihadaasoo riixdaasoo tuudi dhibayda jaarahu dariskiisa wayuraaqibu wuxuu kaloo la soconaa nafsahu nafsadiisa oo uu ku xisaabinaa wa yuraaqibu wuxuu ku xisaabinaa nafsahu nafsadiisa muraqabadu waa la socodka shayga inaad si daqiiqa ula socoto calaa muxaabaati qariibin qof qaraabaa inuu jeclaysto fii taqdiimi la horumarintiisa qabla kayrihi dadka kale laga hormariyo kayrkaasoo min almustaxiqiina dadka mutay ka mid ah fii mucaamalati ma mucaamulo mucaamalooyinka ka mid tanna fiiri tan waa nagu baran tahay waxaa dhacda mucaamalo dadka ka dhaxaydaad adugu hayda ama meesha waa isbitaal ama waxa weeyaan koronta laga shaqeeya ama waxa laga shaqeeya isgaarsiin kale ama dadkii marka faylay soo gelayeen waa soo kala horreeyeen soo siday u kala horreeyaan marka qofkii hadde ama qaraabada aad haydeen ama saaxiibkaaya faylkii soo gala waa la hormarina laakiin gaaraad u jeceshahay kuwaan xaqoodii aawe marka sow dulmi maaha markaaad ka aadi asaguse maa intaas garto oo yidhahda war dadkan kayr allah kusi adu waaba ikaraamayda laakiin dadkan xaqooda ma yeelayo mar haddaan iyaga idan laga qaadan see loo hormari kara qofka ah. marka waxaa la rabaa in iimaankaagu ku gaarsiiyo qofka dadka aad u jeceshahay hadduu faylkaa soo garo inaadan qof ka hormarin oo tirahdo hadda meesha waxaan kaaga qaban kara male dadkaan xuquuqay wada leeyi ah, inaan qof inta dulmiyo ku idhaa adiga hormar eh, de maxaa weya adigana dan kumaan ana dan imaan waa inaad qofkan inaad ka xishooto waa inaad ilaahay ka xishooto inay kaala weyn ah, ilahay inaad ka xishooto oodan qofna ta jeclaysato qof xaqiisa adan ka hormarin ah, qof jeclaysigu waa dadka waxaa halaagay wey qof jeclaysigu wa yuraaqibu waa uu la soconaa nafsahu nafsadiisa oo waa ku xisaabinaa calaa muxaabaati qariibin qof qaraaba inuu jeclaysto fii taqdiimi la hormarintiisa qabla kayrihi isaga kayrkiis ka hor la hormariyo kayrkaasoo min almustaxiqiina dadkii mutay ka ah fii mucaamalati ma mucaamalo mucaamalooyinka ka ah, shaqo shaqooyinka ka mid ah. a muuminka dhaftaa waa ku xisaabiyaa nafsahu nafsadiisa fii sawti markabihi gaadiidkiisa codkooda waa hoonka baabuurta kaymaa yuscija si uusan u argagixin naa'iman qof hurdayda oo yuscija uusan u argagixin haafilan mid halmaansa saabuurkaad ma qabto inaad qaaq qaaqda ku haydo oo waxa weeyaan qof gurigaad ag marayda gurigii dadaa hurdaaya waa qaracmeen waa soo kaceen ama qof iska socdo hortaada aan ogaynba aad howd inta ku siiday waa argagaxay waa dhacgaariba inuu ku jiiraba maxaa yaele qofku markuu naxo miir male meeshaas leedaha kaa wareego waxaad adigu gaariga ku soo oror tanacab qof kaafila ad war waa war maxaa iga nixin kaadka aadi aakhiro qofka aan wadnaha goyday marka inaad aad iskaga ilaalido makaasa dadka tabarta iyo dumarka waaa waaa dhacda gabar uur linta oo ku siido inay barta ilmaha ku dhigto adaa lagu haysta ilmaha dii haddana xataa maxkamad lagu keeno shaki male adaa lagu keenina midda alla un la tega ood hadda adduunyada iskaga tagto oon wax ku qabsadaan la arag meel ka daranaa lagaaga qaada wa yuraaqibu muuminka dhabtaahu waa ku xisaabiyaa nafsahu nafsadiisa fii sawti markabihi gaadiidkiisa codkooda kelimaa yuscija lianlaa yuscija si uusan u argagixin naa'iman qof hurdaya oo yufsica ama uusan u argagixin haafilan mid halmaansan walinsaanu qofku madaniyun waa qof magaalo loo nisbeeyey madani waa nisbatun ila almadiina macnaheeda waxa waya banu aadamku wuxuu ku dabeecaysan yahin dad la noolaashada banu aadamka ilaahay markuu amar wuuu dabeecad uga dhigay inuu wax la noolaado banu aadamka dabeicaddiisu maahan kaligaa meel ku noolow ah, dadku weheshadaa keligiisna waa cidloona waa dabeecad ilaahay ku abuuray madani marka waxay tahay waa qof magaalo loo nisbeeyey waxaana loola jeedaa dad la noolaasha walinsaanu insaanku madaniyu waa ku magaalo loo nisbeeyey bitabci dabeecad ahaan yastalxishu waa cidloona waa cidloona binafsi nafsadiisa wayastacmisu waana weheshanaa bibanii jinsihi dadka ku jinsiga dadka ku jinsiga xoola weheshama geel weheshama ari weheshama bahalla weheshama dad unbu weheshana daduu weheshana weliba dadka sida badan wuxuu weheshanaa qofka ku midabka qofka ku luqada waxaa dhacda qofkan kaliya inuu ku luqa yahay markuu arko in moodo in aabiis dhalay hooyadiis qofku mararka gabal hadduu wax kala waayo inuu arko qof luqadiisa u yaqaan oo wuxuu arkaya fursad dahabiya waa marka dabeecad ilaahay dadka ku abuuray walinsaanu qofku madaniyun waa ku magaalo loo nisbeeyey bidarci dabeecad ahaan yastawxishu waa cidloodaa binafsi nafsadiisa wayastanisu waana u heshadaa bibanii jinsi dadka ku jinsigaa fa huwa qofku makhluuqun waa makhluuq ijtimaaciyun bulsho loo nisbeeyey bulshanimada iyo dadla noolaashada sidaasaa lagu talagalay walaa budda lahu waa laga maarmaan min khuluqin dabeecad marka iyo dhaqan ولابد له قفك qofka waa laga maarmaan min khuluqin dhaqan wanaagsan liyatima si uu ugu dhammaystirmo low qofka alijtimaacu kulanka uu dadka la kulmaa si uu kulan faa'iidale u noqdo liannahu qofka sa yuqaabilu waxaa ka soo qaabilaa min annaasi dadka xaggooda liannahu qofka sa yuqaabilu waa qaabilaa liannahu qofka sayuqaabilu waa qaabileen min annaasi dadka xaggooda asnaafa nuucyaal nuucyaalkoo mutanawicatan kala gedisan dadka wuxuu qaabilaa nuucyaal kala duwan oo isku dabeecad ahayn wasayuwaajihu waxaa ka imaanaa minhum dadka tasarufaatun alaleey waa la godaa mukhtalifatunna waa la godaa waa faacilkiisa yuwaajihu wasayuwaajihu waxaa ka soo waajahaa minhum dadka xaggooda tasarufaatun dhaqamo dhaqamadaasoo mukhtalifatun iskhilaafsan wa axsanuhaa kan ugu wanaagsan ilayhi qofka an yuqadimuu waa inay u soo gudbiyaan low qofka khidmatan maa adeeg adeegyada ka mid dadka shar iyo qayb unbaa kaaga imaana kaligaa maadaamaadan ahayn qofka kow tan ugu fiican marka laga dhigo waa inay qofkii wax u qabtaan waxqabadku waa badany culaysku hayste ka laga xalliyo wax lagu siiyo hadal wanaagsan culays wax lagula qaado gaari lagula riixo xataa waxa ugu wanaagsanu waa in dadkii wanaag kaaga yimaado waa kow wa axsanuhaa tasarufaadaas kan ugu wanaag badan ilaahi qofka an yuqadim waa inay u soo gudbiyaan lahu qofka khidmata maa nuucun um adeegda falaa budda lahu waa laga marmaan xiina idin markaas maxaa laga rabaa dhaqan wanaaga laga rabaa isaga kii wanaagga loo sameeyey dhaqan wanaagga laga rabaa oo waa inaada iska qumayn noqon sida jirac inta qof cuna iska tegey ee waxaa la rabaa shukri qofkii wanaagga kuu sameeyey inaad shukrido inaad ku shukrido u u mahad celido aa lagaa rabaa lakin inaad iska dhaqaaqdo waa dhaqan xumo falaa budda waa laga maarmaan lahu qofkaas xiina idin xaaladaas min an yatajamala inuu isku qurxiyo bikhuluqi shukri dhaqanka oo shukriga facan abi hurayra waxaa laga wariye radi allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam laa yashkuru llaaha allah kuma shukriyo man laa yashkuru naasa qofkan dadka ku shukri ilaahay kuma shukriyo qofkan dadka ku shukri dadka waa inaad ku shukridaa waxay wanaag kuu sameeyaan dadka wanaagga ay kuu sameeyaan waa inaad ka shukrida ilaahayna nicamka uu kuu galoon la koobi karin ka shukri marka rawaahu abu daawuuda wariyey afar kun sideed boqol toban iyo kow tirmidi wa tirmidiyuna waa wariyey kun sagaal boqol konton iyo afar wasaxahu albani waa saxiix yeelay fi silsilati axaadiidi saxiixa raqamka afar boqol toban iyo lix dhaqamada dadka kaaga imaana kan ugu fiican waa inay abaal kuu galaan wa ashaduhaa kan ugu adayg badan calayhi qofka adaahum waa dhibkooda lahu ay dhibayaan maca annahu ayadoo qofka laabudda wax deeqtoonaashaa lahu qofka uga sugnaan tan labaad waxay tahay qof walba wanaag kaaga imaanma dad aadan kaba maarmin la noolaashadooda aad dhib kaaga imaana maxaad samaynaya ma dhib kalaad ku xalinaya maya sabara lagaa rabaa markaas qofkii wanaagku kaaga yimid shukriyaa la rabaa qofkii dhibku kaaga yimidna sabara la sabara la rabaa waashaduhaa arrimaha kan ugu adag calayhi qofka adaahum waa dhibkooda low qofka ay dhibayaan maca annahu qofkii laabudda asagoo deeqtoonaasho low qofka aysan u sugnayn minhum dadka uu ka deeqtoonaado falyatajamal ha isku qurxiyo xiina idin xaaladaasna waqtigaas ha isku qurxiyo bikhuluqi sabri dhaqan wanaagga la yidhaha sabarka markaas ha isku qurxiyo falyatajamal ha isku qurxiyo xiina idin waqtigaas bikhuluqi sabri dhaqanka sabarka facan ibni cumar cabdullahi bni cumar waxaa laga wariye radi allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam almu'minu qofka muuminka alladii muuminka yukhaaliu naasa dadka dhexgala dadka la noolaana almuminu qofka muuminkaa alladii muuminka yukhaaliu naasa dadka dhexgala oo la dhaqma wayasbiru kuna sabraa calaa adaahum dhibkooda acdamu qofkaasaa weynan badan ajran xagga ajarka min almumini qofka muuminka alladii muuminka laa yukhaaliu naasa dadka aan dhexgelin dadka ka soocan keligii socodka kana ka qayr badan midka dhex gelaya ku sabraya maxaa nacfi kanuma laha ummadda acdamu qofkaasa ka weyna badan ajaran xagga ajarka min almumini qofka muuminkaa alladii muuminka laa yukhaaliu naasa dadka aan dhex gelayn walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodana aan ku sabrayn rawaahu tilmidiyaa wariyey laba kun an boqol iyo toddoba wabnu maajana waa wariyey wasaxaaxu ibnu maaja wuxuu ku wariyey afar kun soddon iyo labo wasaxahu albani wuxuu ku saxiix yeelay fi silsilati axaadiii saxiixa raqamka sagaal boqol soddon iyo sagaal walidaalika sidaas daraaddeed kaana waxaa ka mid ahaaday min alusuuli usuusha usuusha almuqararati lagu sugay fii shariicatina annaga shareecadeenna an yatacaayasha annaasu dadku inay ku wada noolaadaan baynahum dhexdooda cala alkhuluqi dhaqan wanaagsan waladab iyo aadaab wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu